alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin alfaacilu aladii ka marfuucay ataa zaydun muniiran wajhuhu nicma alfataa wabacda ficlin faacilun fain dahara fahuwa wailaa fadamiirun istatar wajarid ilficla ida maa usnida linayni aw jamcin kafaaza shuhada waqad yuqaalu sacidaa wasaciduu waalficlu lidaahiri bacdu musnadu wayarfacu lfaacila ficlun udmira ka mili zaydun fii jawaabi manqara wa taau ta'niisin talilmadiida kaanat liunhan kaaabasin duladaa wa inamaa talzamu ficla mudmarin mutasilin aw mufhimin daata xiri waqad yubiixu lfaslu tarka taa'ifi naxwi ata alqadiya bint lwaaqifi waalxadfu mac faslin biilaa fudila kamaa zakaa ilaa fataatu bni lcalaa alfaacilu hada maxaluhu alfaacilu faacil aladii kii weeye ka marfuucay ataa zaydun muniiran wajhuhu nicma alfataa lafdigaa iyo waxa lamidka ah labada marfuuc ee ku sugan wuxuu ka soo baxay musanifka sideedaba jumlada mufiidada ah kalaamka carabiga labaay u qaybsantaa ismiyatun ficliyatun jumladii ismiyada ahayd ayuu ka soo baxay tacriifin jumla ismiya uu tacriifiyo axkaamteeduu ka sheekeeyo iyo cawaaridta ku imaanayuu ka sheekeeya nawaasikhdii gelaysa weeye arrimaha ayuu ka soo baxay musanifka soo dhammeeyey jumladii labaad ayuu halka ka bilaabayaa mufiidada ahayd waa jumla ficliya jumlada ficliyadana waa jumla ficli iyo faacil ka kooban ama ficli iyo naa'ibulfaacil ka kooban waayahay faacil ayuu u soo hormariyey naaibulfaacil laguu dambaysiiyey ilaa naaibulfaacil tagyiiru siiquu ku yimaadaa faacilkana siiqadii asliga ahayd ayaa rafcinaya marfuucaadka asmaada waxyaabaha ku camalfalee rafciyo islamarkaana lafdiga ah macnawi haddii uu yahay waxa rafcinayo mubtada ibtidaa rafcinaya waa soo sheegnay khabarna mubtadaa rafcinaya amaa marfuucaadka kalee asmaada waxyaabaha rafciyo faacilnimo ku rafciya ama naa'ibulfaacilnimo ku rafciya kow iyo toban caamil ayaa rafcisa kow iyo tobankaa caamil ficli waa mid tobanka kalena waa asmaa toban ismi iyo ficli kow iyo tobankaa caamil ayaa ismi rafciya faacilnimo ku rafciya ama naa'ibulfaacilnimo ku rafciya tobankaa ismi waa ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo amhilatu lmubaalaqa iyo sifa mushabaha iyo ismu tafdiil iyo lficli iyo masdar iyo ismulmasdar iyo daraf iyo jaar iyo majruur tobanka ayaa waxay rafciyaan faacil amay naa'ibulfaacil asmaada wey tobankan asmaada rafcini tobankan ismiye ismiga rafcinayo hal ismi ayaa naa'ibulfaacil rafcinaya waa ismi mafcuuli sagaalka kale faacil bay rafciyaan nadmi ayaa lagu jamciyaa waa soo qoray nadmigaas insha allah idinkaa qoran doona aldarfu wasmu lficli wasifatu alatii qad ashbahat maca fcali tafdiili waljaaru wlmajruuru amhilatun maca ismi lmasdari ismay faacilin mafcuulin wakadaka masdaruha waduunaka cashara kalficli yucmiluhaa dawu taxsiili addarfu darf weeye mid wasmulficli ismulficlina waa camal camalfalayaa sida ficliga wa sifatu alatii qad ashbahat sifada ismi faacil shabahay sifa mushabbihuu u jeeda qad ashbahat maca afcali tafdiili ismu tafdiil laga qabo waljaaru walmajruuru jaara majruurna waa camalfalayaa waljaaru walmajruuru amilatun amilatulmubaalaga camalfali eh, ismi masdar ayaa camalfalaya ismi faacil iyo ismi mafcuulna way camal falayaan masderkii laftiina wuu camalfalay ee tilka cashara yucmiluhaa dawu taxsiili intaa toban weeyaan oo yucmiluhaa waxaa camal siiyaa dawu taxsiili cilmiga qolada u saaxiibkaee waxaa silisay qoladaasaa camal siisa tobankan ismi ee muxuu ahaa ismi rafcinayo camalfalayo sida ficliga u camalfalayo sideed ka mida musanifkaa keeni doonaa mid walba baabkiisu ku keeni doonaa daraf iyo jaar iyo majruurna muusa sheegin oo daraf iyo jaar iyo majruur ictimaad haddii ay haystaan way camalfalayaan sida ficligoo faacil bay rafcinayaan bacdu naxwiyiin ayaa wata qoladaasi kaba uusan hadlin musanif sideedda kale sideedda ismiye kale camalfalo mid walba musanifka baabbuu ku keeni doonaa insha allahu tacaala waayahay sideeddaa ismi ama tobanka ismiba isku daray ismi mafcuul mooye sagaalka kale faacil bay rafcinayaan faacil wuu rafciyaa naaibulfaacilla wuu rafciyaa faacil ayuu bilaabay faacil maxaa la yidhaahdaa luqada waxaa la yidhaahdaa faacil man awjada alficla ficli ciddii samayso baa faacil la yidhaahdaa waayahay isilaaxa naxwiyiintana faacil waxay u yaqaanaan oo ay ku tacriifiyaan dhowr tacriif kala bedela laakiin isku macnaa uun ku soo aroorayo dhowrkaa tacriif waxaa ka mid a ah faacilka in lagu tacriifiyo ismun usnida ilayhi ficlun taammun calaa ariiqati facala ismun usnida ilayhi ismigaasi waa in loo tiiriyaa ficlun ficli waa in loo tiiriyaa shibhiga ficligana waa la mide eh. ficligoo taammun taama ficliga naaqiska la bixinayaayo kaana wa akhwaatuhaa afcaalu lmuqaaraba afcaal naaqisaat baa la yidhaahdaa afcaasha marfuuca ay rafcinayaan faacil uma aha waa in loo tiiriyaa ficli taama ficligaa taamka ee naasikh ha ahaado ama yuusan ahaanin danna wa akhwaatuhaa waa afcaal naasikha laakiin naaqis ma aha waayo marfuucu goonni bay qaadani laba mafcuuloo dambena way qaadani amaa kaana wa akhwaatuhaa iyagoo naasikh ah ayay haddana naaqis yihiin oo macnahoodii ma dhammaystirmaya ayaa loo jeeda waaya ficlun taamun ee usnida ilayhi ficlun taamun calaa ariiqati facala musamo waa inuu yahay ficligaa loo jeedaa oo majhuul waa inuusan ahayn faacilkaasaa la yidhaahdaa tacriifka waxaan ka bilownay ismun ismigaa muawal iyo sariix midkuu doonaa ha noqdo sariix inuu yahay waa sida faraha badan qaama zaydun daraba camrun qaala allaahu iyo wixii la mid ah muawal inuu noqdona way dhici kartaayo xarfulmasdari iyo xarfulmasdariga madkuulkii masder laga soo xariiri doono inuu faacil noqdo xuruufulmasaadir baabulmawsuul markii aan soo maraynay bilowgeeda waxaan soo sheegnay xuruufulmasaadir shan inay tahay nadbi baanaan ku jamcinay wahaaka xuruufan bilmasaadiri wilat wadikri laha amsan asaxu kamaa rawow waahiya an bilfatxi anna mushadada waziida calayha kayfa khudha wamaa wallow shantaa xarfulmasdari saddex ka mida ah ayaa mawdiculfaacil dhici kara waa an iyo anna iyo ma key iyo lowna weligood faacil ma noqdaan key iyo low mawdiculfaacil ma dhacaane waxaa mawdiculfaacil dhacaa an iyo anna iyo ma an sida alam yani liladiina aamanuu an takhshaca an takhshaca masterka laga soo xariiri doono yani faacilkeedii weeye taqdiirtana waxay ahaan lahayd alam yani liladiina aamanuu khushuucu quluubihim annana way dhici kartaa sida awalam yakfihim annaa anzalna yakfi ficligaa mudaaric faacilkii annaa anzalnaa masdarka laga soo xariiraya taqdiirtuna waxa weeye awalam yakfihim inzaaluna maada masdariyadana mawdiculfaacil way dhici karta yasuru lmara maa dahaba layaali wa kaana dahaabuhunna lahu dahaaban qadri waa beed aan kusoo barruu ahaa yasurulmar'a ruuxa waxaa faraxgelini maa dahaba layaali habeennada tegitaankooda maada waa masdariya masdarka lasoo xariiri doonana yasuru faacilkeedii wey taqdiirtana wuxuu noqon lahaa yasurul mara dahaabu layaali saddexdaa xarfulmasdari iyo madkuulkooda masder laga soo xarirayo faacil buu noqon karayaayo waa faacil muawal ah ma dhici kartaa masder muawal ah xarfulmasdari lagu awilayaana uusan jirin faacil inuu noqdo cinda almasriyiin la yacnii masderka waa la soo awili ficli ha noqdo ama ismi ha noqdae jumla laga soo awili jumlada laga soo awilayaana wax xarfulmasdarioo laga hormariya lama arko dhici karta basriyiin ma bannaynayaan laa yajuus bay leeyihiin ilaa fii baabi taswiya sawaaun baabkeeda mooye sawaaun oo masdar asalkeedu ahaan jiro ismi faacil lagu awilayo ismigan faacil faacilka uu rafcinayo jumlo ka dambaysaa laga soo awili masdar jumladaana xarfulmasdari kuma jiro soon ku jirin ayaa laga soo awilaa mawdicaa keli ayuu khaas ku yahay sabkun bilaa saabik bayna u yaqaanaan sabkun waa dhalaalin masder la soo dhalaaliyey bilaa saabikin xarful masdari wax dhalaalinaya idoo uusan joogin jumla inay faacil noqotaa bal ka warran basriyiin ma ogola ismi sariixa ama mu'awala waa inuu faacil noqodaa jumlo dhanoo is wadataa faacil noqona cinda albasriyiin laa yajuus wax bannaan ma aha kuufiyiin ayaa bannaynaya waxayna deliishanayaan aayado qur'aane waxaa ka mid a uma badaa lahum min bacdi maa ra'uul aayaati layasjununnahu xataa xiin badaa ficligaan maadi waxay leeyihiin faacilkiisa layasjununnahu wey waa jumla faacil noqoto basriyiinna si kale ay u awilayaanoo waxay leeyihiin faacilka waa damiir mustatir oo masderka ficliga u noqonayo ee ismi waxaan ahayn weligii faacil ma noqdo wadadaasay marinayaan waka faacilka axkaam buu leeyahay musanifka axkaamtii bilaabay toddoba xugum buu sheegi doonaa laba xugumna wuu ka tegi doonaa sagaal xugum bay isla noqonayaa faacil sagaal xugum ayuu leeyahay lifaacilin tascun khudi taakhiira warafca wadikra walow taqdiira tajriida caamilin lahu can calami taniyatin jamcin lixaaqin culima ta'niiuhu waxadfu ficlin yacmalu licilmihi wa asluhu yatasib bicaamilin ignaa'uhu can ilkhabar wa kownuhu bilaa tacadudin dahar soo qornaa marayna waa hore soo ma ahayn Eh, lifaacilin tiscun faacil sagaal xugun buu leeyahay khudi takhiira dib in loo dhigo qaado weligii ma hormari karo cinda albasriyiin warafca in la rafciyaana waa xugum uu leeyahay warafca wadikra in la sheegaana waa xugum uu leeyahay walow taqdiiran taqdiir baa lagu sheege tajriida caamilin caamil in laga qaawiyo mid camalfalaya lahu faacil ku camalfalaya can calami taniyatin taniya calaamadeeda iyo jamcin wa jamcin jamc calaamadii in laga qaawiyo lixaaqin culim qola haleeshiinayana waa la arkay akaluuni lbaraakiis waa yahay bal alxaris yaa la yidhahdaa liaxaaqin culim ta'niiahu in la ta'niisiyo qaado caamilka calaamatu ta'niis in la geliyo faacilka dii uu mu'anas yahay farqi baa jira wuu keeni doonaaye wa xadfu ficlin yacmalu licilmihi ficliga ku camalfalaya ama caamilka ku camalfalayo faacilka haddii la garto waa la xadfi karaa wa asluhu yatasil asal wuxuu u leeyahay caamilka in lagu xijiyo toddobadaa xugu musanifka matriga saari doona bicaamilin iqnaauhu can ilkhabar wa kownuhu bilaa tacaduddeeda har labadaas xugumuu ka tegi doonaa iqnaauhu kaafintiisa bicaamilin caamil ayaa wuxuu ka kaafina can ilkhabari khabar baaulmubtada waa nagii ku soo marray caamilka faacilka ku camalfalaya haddii uu mubtada noqdo faacilka ku filanoo khabarka ka filan wa kownuhu bilaa tacadudin dahr weligii inuusan faacil tacadudayni ficli hal faacilunbuu rafcin karaya ficli laba faaciloo isdaba taalla ama saddex faaciloo isdaba taalla rafcinaya wax jira ma ahaa sagaalka xugum ayuu faacil leeyahay sagaalka xugum beydkan hore wuxuu ku sheegay xugumka uu ku sheega waa marfuucnimo faacil weligii waa inuu marfuuc noqdo alfaacil ladii ka marfuucay ata marfuuc waa inuu noqda waa xugum uu leeyahay waxaa dhici karta iltimaas hadduusan dhacaynin samaac ahaan qiyaas ma aha iltibaas hadduusan dhacaynin faacilka in la nasbiyo mafcuulna la rafciyo waa la maqlay samaac carab laga maqlay weeyaano waxaa la maqlay kharaqa thawbulmisbaara kasara zujaajulxajara kharaqa waxaa jeexay athawbu maradii waxaa jeexay marada mafcuulu biha la jeexaya almisbaara misbaarkii baa jeexay saalkii faacilka ayaad nasbinaysa wa kasara zajaaju dhaladii waxaa jebiya alxajara dhagxii ayaa jebiy xajarkaa faacile maca daalika waad nasbinaysa mafcuulu waad rafcinaysa waa la maqlay samaac weeye milu qanaafidi hadaajuuna qad balagat sawaatihim ow balaqad sawaatihim hajaruu ayaa beytu shaacira milu qanaafidi kashitooyin ayay la mid yihiin qad balaqat waxay gaadhay qad balaqat waxaa gaadhay qad balaqat qad balaqat qad balaqat hajraanu ow balaqat sawaatihim hajaru qad balaqat waxaa gaaray hajraanu meesha hajraan la yirahdo waa mafcuulki uuna rafcinay ow balaqat waxaa gaaray hajaru meesha hajar la yidhaahda sawaatihim xumaantoodaa gaadhay sawaatihimna wuu nasbiy oo kasru ku nasbi waana iyo garo hajaru iyo mxuu ahaa wuu rafciyey waana mafcuulkii samac ibnu maaliga manduumo kalu leeyaho alifiye oo hotadii uu ka soo gaabiyey baya waa ka badanay alifiya saddex kunay ku dhowey kaafiyatu shaafiya la yirahdaa wuxuu ku yidhaahdaa wa rafca mafcuulin bihi laa yaltabis mac nasbi faacilin rawow walaa taqis wa rafca mafcuulin bihi mafcuulu bihi in la rafciyo laa yaltabisu aan faacil ku dhehgelmaynin mac nasbi faacilin faacil nasbihii lala qabo rawow way wariyeene walaa taqis ha qiyaasani marka sidaa waa faacilka in la jaro lafdigiisa masder loo idaafeeyeyna lagu jaro oo faacilkii ayaa wuxuu faacil u yahay masder masderka in la idaafeeyo faacilkiina loo idaafeeya waa bannaantah walowlaa dafcullaahi naasa dafcu waa masder allaahidana waa faacilkiisiioo loo idaafeeyey taqdiirtuu ka rafcisan yahay ismulmasderna waa lamid min qublati rajuli imra'atahu qublati waa ismulmasder ismulmasder iyo masder maxay kala yihiin baabkoodan ku ogaan doonnaa insha allahu tacaala qublati oo ismulmasdera arajuludoo faacilkiisa loo idaafeeyuu jaray xarfuljar zaa'ida weliba min iyo ba zaa'ida in lagu jarana way dhici karta oo kafaa billaahi la yidhaahdo billaahi allaahide faacil weeye bada zaa'idadana jari hayse maa jaa'naa min bashiirin bashiir faacil weeye minta zaa'idadaa jari sidaa lafdiga in looga jarana way dhici karta ba faacilku jaridda lagu jaraa ba zaa'idaan saddex qabayay u qaybsama waajib faacilka bazaaide in lagu jaraa inay waajibto inay kaiir tahay faacilka bazaaide in lagu jaraa saddex qeyb ayay u qaybsantaa waajib inay tahay faacilka bazaaide in lagu jaro kaiir inay tahay qaliil inay tahay waajib inay tahay ficlu tacajub laba siiqa ayuu leeyahay maa afcala iyo afcil siiqada afcil ah faacilkeeda bazaaida in lagu jaraa waajib oo axsin bizaydin in la yidhaahdaa waajib kaiir kafaa faacilkeeda ba zaa'ide in lagu jaraa fara badan kaiir wey intaa wixii ka soo harayna waa qaliil oo faacilka ba zaa'ide in lagu jaraa aad buu u yaryahay qaliilna weeye waka alfaacilu faacil alladii kii weeye istaqara ku sugnaaday ka marfuucay ataa waxaa yimid zaydun zayd baa yimid muniiran xaal uu yahay mid ifaya wajhuhu wejigii nicma alla wanaag badanaa alfataa wiilku wanaag badana ee labada marfuucee ku sugan iyo wixii lamida wey yacni miaalka musanifka uu miaaliyey saddex marfuuc ayaa ku sugan saddex ismi oo rafcisan ayaa ku sugan isna laba marfuuc ayuu ku sheegay saddexda marfuucna waxa weeyaan ataa zaydun zayd waa faacil ataa muniira wajhuhu wajhuhuna waa faacil muniir uu leeyahay nicma alfataa fataada dambe waa nicmo faacilkeedii rafcisan saddex marfuuc ayaa ku sugan laba marfuuc ayuuna musanifka ku sheegay wuxuu laba marfuuc ugu sheegayaa saddexda marfuuc laba ficli baa rafcinaya halna wasfi baa rafcini labada ficliga uu rafcinayuu israacinaya oo wuxuu u jeedaa faacil ficli baa rafciya ama shibhulficli ismi ficli shabahay ayaa rafciya ficli baa rafciya ficligaasi mutasarif ha ahaado sida ataa zaydu ama ficli jaamida ah ha noqdo sida nicma alfata wasfi baa rafciyaa sida muniiran wejhuhu oo muniiroo sifa mushabbahaa wejhu faacilnimay ku rafcisay sidaa ayuu u jeedaa wa bacda ficlin faacilun fain dahar fahuwa ilaa fadamiirun istatar wa bacda ficlin ficli gadaashii ayuu ku sugnaaday faacilun faacil fain dahara haddii uu muuqdo fa huwa kaa muuqday weeye kan la doonayoba wa ilaa hadduusan muuqanin fa damiirun damiir weeye damiirkoo istatara qarsoon yacni wuxuu leeyahay musanifka raxmatullaahi calayh faacil axkaamtiisuu tirinaye toddoba xugum ayuu tirinayaa xukumkii u horay wuxuu ahaa faacil weligii marfuuc buu noqdaa waayahay laba xugumna beydkan ayuu ku sheegay wa bacda ficlin faacilun fain dahar fa huwa yacnii wa bacda ficlin faacilun faacil iyo caamilkii caamilka waa inuu horeeyaa faacilkana waa inuu dambeeya oo faacil weligii ma hormari karo weligii faacil waa inuu dambeeya basriyiin madhabkoodaa sida ah. kuufiyiin waxay leeyihiin faacil waa horumari karaa dhib kuma jiro raajixuse waa madhabka basriyiin oo faacil inuusan hormari karin waayo faacil haddii uu hormaro mubtaduu ku dhehgelmaya jumlada mubtadaha iyo khabarka iska saaran iyo jumlada ficliga iyo faacilka iska saaran isku macno ma faa'iideeyaan mar haddayan isku macno faa'iidaynaynin inay isku dhehgalmaan lama ogola faacil weligii inuu hormaraa lama ogola madhabka ayaa raajixa basriyiinta laftooda qaybsamayaayo qaar waxay leeyihiin daruuratu nadmi iyo dani kugu khasabtay faacil inuu ugu hormaro waa dhici karta maa liljimaali mashuhaa wa iidan ajadanan yaxmilna am xadiidan baydkii zaba baydkeedii aabkii ahaa qasiir uu ku dabaqaaday e, maa liljimaali awrta waxaa u sugnaaday mashuhaa faacil muqadam weeyey leeyihiin basriyiin qaar ka mid ah waiidan tan dambe ayuuna faacil u yahay wuuna soo hormaray waayo mashu haddii mubtada laga dhigo khabar baan loo haynin fasiriyiinta kale waxay leeyn maay may faacil mutlaqan ma hormari karo walaa daruurana kuma hormari karo mashuhaa mubtada weeye khabarkana waa loo qadaraya waiidanna khabarkaa la qadare faacilkiisu xaala ka yahay sidaa ayay icraabayaan wakaa kaa waa xukun faacil uusa hormari karin xukumka labaad waa faacil in la sheego weligii lama xadfi karo faacil maxduuf ma noqon kare madkuur waa inuu noqdaa faacil waa in la sheegaa fain dahar fahwa wa ilaa sidaa ayuu u jeedaa faacil hadduu muuqdaa la sahal hadduusan muuqaninna damiir mustatire weeyaane maxduuf ma noqdo laba xugum weeye garo faacil maxduuf ma noqdo arrinka ah waxaa laga soo reebayaa sagaal mas'alo sagaal jeer ayaa faacil la waayi karaya sagaalkaa jeer laba jeer ficliga meesha yaallaa faacilba uma baahna toddoba jeerna faacil wuu u baahnaaye waa la xadfay faacilki waa sagaal jeer ayaa faacil la waayi karaya sagaalkaa jeer laba jeer ficligaan faacilba u baahnayn toddoba jeerna ficliga faacil wuu u baahan yahaye faacilkii waa la xadfay labada jeeree faacil uusan u baahnayn kaanadii zaa'idada ahayd een soo marray kaanadii zaa'idada ahayd ee aan soo marray faacil uma aya baahnayn sida raajixa khalaas oo kamaa asaxa cilma man taqadama waa kii lahaa ibnu maalik kamaa kaana asaxa cilma man taqadama kaanada zaa'iday noqotaa sida maa kaana asaxa maada tacajubiyay ahayd asaxana ficlu tacajubkii buu ahaa kaanadana zaa'iday ahayd faacilna uma ay baahnayn waa meel mawdic labaad ficli ficli kale tawkiidinayo ficli baa mu'akida ficli ka horreeyuuna tawkiidinaya isla faacil uma baahna sida qaama qaama zaydun qaama qaama zaydu qaamada hore zaydu faacilkeedii weeye qaamadan dambe qaamadaa hore ay towkiidine faacilla uma baahan ataaka ataaka laaxiquun axbis axbis waayahay labadaa jeer ficliga faacilba uma baahna toddoba jeerna faacil ayuu u baahan yahay waase la xadfe faacilki ficliga majhuulka loo bineeyey faacilkiisi waa maxduuf waa la xadfe saddex ficliyo waxaa jira maa zaa'ida lagu towkiidiyo iyaguna faacilkooda waa la xadfaa qalla maa kaura maa aalama saddexdaa ficil ayaguna faacilkooda waa la xadfay sida raajixa qolahaas kale uu icraabiyey faacilka meeshuu dhici lahaa xaalo mukararay haddii ay dhacdo sida faacilka waa layska xadfaya fatalaqafahaa rajulun rajulun kuratun duribat bisawaarijatin fatalaqafahaa rajulun rajuluna baytu shaacira quratun haadihi tani quratun kubad weeyaanoo duribat lagu dhuftay bisawaalijatin ul madax guda fatalaqafaha annaasu inuu yidhaahday ahayd dadkaa kala qaadqaaday rajulan rajulan xalay ninnin yihiin rajulan rajulan oo xaalabu ka rada yaa wuxuu dhigay meeshii faacil faacilkana wuu xadfay waa mawdic saddexaad xaalabu ka rara meesha faacilka haddii ay dhacdo mawdic afraad ficlu tacajub oo calaa zinati afcil ku yimid ficlu tacajub oo calaa zinati afcil ku yimid ayaa waxaa lagu cadfay ficlu tacajub ka horeeya isla faacilkiisa waa la xadfi asmic bihim wa absir asmicda bihimta ayaa u faacila absirta dambena faacilkeedii waa la xadfay maadaama ficlu tacajub lamida ah lagu cadfay ilaa ka hore faacilkiisaa daalli u ah afar mawdic wey mawdic asharaad istinaha mufaraqa ah maa qaama ilaa zaydun qaama ficlu maadi faacilka xaqiiq ahaan waa maxduuf caam lafdi caam oo maxduuf ayuu ahayo maa qaama axadun buu ahaan lahaa zaydunna mustana weeyaanoo faacilka xadfanaya mustana minhu ah istinaha mufaraqa asna waa la xadfaa faacilkiisa waa mowdic shanaad mowdic lixaad ficliga nuunu tawkiid lagu akiday ficli mudaaric ama ficlu amar ayaad nuunu tawkiid ku akiday ficligaa wuxuu rafcinaya wowljamaca ama yaa lmuanasati mukhaadaba bishari waa inuusan alif ku jiranayn ficliga musanifkaabaa matniga ku keeni doona ficli mudaaric ama ficlu amar oo aan alif ku jiranayn saxiix weeye ama wow ayuu ku jiray ama ya ayuu ku jiray dallagmale kuwaas isla markaa wuxuu rafciyey wowljamaaca mayaau lmu'anasati lmukhaadaba nuunu tawkiid haddii lagu akido faacilkiisa waa la xafi waajibnimaana loo xafi wala taclunna culuwan kabiiran latasmacunna fii amwaalikum ee latasmacunna iyo walaa yasudunnaka iyo wixii la mid ah mawdic toddobaad miya ya lixaad miya halaa dhiman soo maaha waa ya toddoba miya aan ku celiyo hal mar ficliganunu nuunu tawkiid lagu akiday isagoon alif ku jiranayn ayaa wuxuu rafciya wawljamaaca iyo yaaulmuanasati lmukhaadaba waa kow ficli ficli kale tawkiidinayana waa laba ataaka ataaka ficlu tacajub oo calaa zinati afcil ku yimid oo ficlu tacajub ka horreeya lagu cadfay saddex istinihii mufaraqa ahaa waa afar ficligii majhuulka loo bineeyey waa shan saddex ficliyoo maal zaa'ida lagu tawkiidiyo qallamaa kaura maa aalama lix soo ma aha halaa dhimat ya xaala mukarara meeshiisi marka ay dhacdo faacilka meeshuu dhici lahaa xaala mukarara marka ay dhacdo toddobadaa jeer ficliga faacil buu u baahnaa faacilkii waa la xadfay laba jeerna faacilba uma baahna saddexdaa jeer ayaa faacilka sagaalkaa jeer ayaa faacilka laga kaaftoomaa sagaalkaa wixii aan ahayn faacil waa in la sheegaa hadduu lafdan ku sheegaya alla sahal hadduusan lafdan ku sheeganayna taqdiirtu ku sheegan yahay wa ficlin ficli gadaashii ayuu ku sugnaaday faacilun faacil fain dahara haddii uu muuqdo fa huwa mubtado weeye khabarka axadfan huwadana wuxuu noqonayaa dahara ismigan ee ficligani ismigiisa faacil fa huwa daahirkaasi kaa muuqday ayaa almatluubu ka la raadinayaba ah waxaa la raadinaya kaa muuqday kaasaana faacila wa ilaa hadduusan muuqanin fa damiirun damiir weeye damiirkoo istatara qarsoomay wajarid ilficla idaa maa usnida linayni ow jamcin kafaaza shuhada waqad yuqaalu saciidaa wasaciiduu walficlu lidaahiri bacdu musnadu wajarid qaawi alficla ficliga qaawi idaa maa waqtigii usnida loo tiiriyo linayni laba aw jamcin ama jamc wadalika kafaaza shuhadaau weeye waqad yuqaalu in la yidhaahdaa suurowdaa saciidaa wasaciiduu walxaal alficlu ficligana musnadun la tiiriyey lidaahiri bacdu gadaashi halkanna waa xukumkii afraad ee faacilu iska lahaa xukumka afraadu waa faacil waa in laga qaawiyaa calaamatu taniya iyo calaamatuljamac waxaan u jeedaa ficliga caamilka faacil ku camalfalayo waa in laga qaawiyaa calaamatu taniya iyo calaamatuljamac faacilka haddii uu taniye yahay ama jamc miaal qaama zaydani qaama zayduuna waa inaad tidhaahdaa ee qaamaa alifu taniyaan sii gelini azaydaan qaamuu wowljamaacaan sii gelini azayduun qumna nuununis waan sii gelini alhindaatu wax bannaan ma aha jumhuurulcarab waddadaasay mareen qola yaroo carab ka mida ah banilxaaris ibnu bakr ayaa la yidhaahdaa akaluunilbaraaqiisna waa loo yaqaanaa ibnu maaligana wuxuu u bixiyey yatacaaqabuuna fiikum qoladaasi calaamatu taniya iyo ayay caamilka sii gelinayaan faacilkii mar haddii uu taniya ama jamac noqdo waase laga xoog badan yahay qoladaas iyo madhabkooda waka ra'ayna alkhawaani shayba laaxa bicaaridi faacradna canii bilkhuduudi nawaadiri ayaa baytu shaacira ra'ayna nunu nisbu sii geliye alkhawaaniina waa u faacil ra'ayna waxay arkeen alkhawaani islaamihii quruxdooda ku kaaftoomay ashayba cinraa ayay arkeen laaxa qad laaxa xaal uu muuqday bicaaridii hareedkayga uu ka muuqdo faacradna waxay la jeedsadeen canii xaggayga waxay kala jeedsadeen bilkhuduudi dhamankii annawaadiri ifaya way kala jeedsadeen waa iga carareen marka ra'ayna nuunu nisbuu sii geliya awaanina faacilkii weeyaan wajarid qaawi alficla ficliga qaawi calaamatu taniya iyo calaamatu ljamca ka qaawi idaa maa waqtigii usnida la tiiriyo linayni laba loo tiiriyo ow jamcin ama jamca loo tiiriyo wadalika kafaaza waxaa liibaanay ashuhadaau shuhadadii way liibaaneen faazuu wowljamaacaha sii gelini waqad yuqaalu in la yidhaahdaa suurowdaa saciidaa oo alifu taniya lasii geliyo wa saciiduu wowljamaaca la geliyo walxaal alficlu ficliga musnadun mid la tiiriyey uu yahay lidaahiri daahir ayaa loo tiiriyey bacdahu ficliga gadaashi xaal uu ku sugan yahay daahirka ka dambeeya ayaa faacilu ahee loo tiiriyey calaamatu taniya iyo calaamatuljamcna ficliga waa la sii geliyey oo alifu la geliyey aliftaa iyo wowdaa iyo nuuntaasina xuruuf weeyaanoo daallatun cala taniyati waljamci noqonayo wayarfacu lfaacila ficlu ludbila ka mili zaydun fii jawaabi man qara wayarfacu waxaa rafcini alfaacila faacil waxaa rafcini ficlun ficli ficligoo udmira la xadfi ka mili zaydun weeye fii jawaabi man qara man qara'a jawaabteeda dhexdeeda xal uu ku sugan yahay xukumka shanaadee faacil uu leeyahay faacil caamilka ku camalfalaya in la xadfa waa bannaan yahay bidaliil loo xadfo caamilka faacil ku camal falayo faacil laftii ma la xadfi karaya laa yajuus waa anagii soo maray wa bacda ficlin faacilun fain dahara fahuwa ila sagaal masala wixii aan ahayn faacil waa in la sheegaa waa yahay caamilka ku camalfalaya in la xadfo waa bannaan yahay daliil haddii loo helo waa xukumkii shanaaday bilaa daliilna caamilka in la xadfaa ma bannaano daliil haddii loo helo in la xataa inay waajibto waa wax dhici karo wainamaa talee wa yarfacu waxaa rafcini alfaacila faacil waxaa rafcini ficlun ficliga oo udmira udmira bimacnaa xudifu u jeedaa ficli damiir ma noqdo damiir waxaa noqdaa oo keliya ismi udmirada bimacnaa xudifu u jeedaa oo idmaar oo xagga luqada ayuu u jeedaaye idmaarkii istilaaxa naxwiyiinta ay u yiqiineen ismiga la damiir laga dhigayo kuma wado ficli lama damiir lagama dhigo waxaa fiicnay tajawuska inuu ka leexdo khudariga sida uu sheegayo oo uu yidhaahdo wayarfacu lfaacila ficlun xudifa ka mili zaydun fii jawaabi man wafa sidaa hadduu dhihi lahaa tajawusku ka raysan lahaa sidaa ayuu wayarfacu waxaa rafcini alfaacila faacilka waxaa rafcini ficlun ficligoo udmira la xadfay ka zaydun weeye fii jawaabi man axadkeebaa qara'a wax aqriyay jawaabkeeda xaaluu ku sugan yahay man qara'a lagu yidhi zaydun dheh qara'a zaydun buu ahaan lahaa ficligii baad iska xadaftay daliil baa loo hayaaye wataau taniiiinta lilmadii ida kaana liunhan kaabad hindulada wa taau taniiin dhidigaantadeeda talii waxay la xidhiirsani almaadiya maadiga ay la xidhiirsani idaa kaana haddii uu ahaado maadiga liunan unha mid u sugan wadaalika kaabad way diiday hindun islaantii hinde ahayd aleedaa dhib bay diiday yacni wuxuu leeyahay xukumka lixaadee faacil uu leeyahay toddoba xugum buu sheegayay xukumkii lixaad hal xugum keliyaaba xukumka lixaad ee faacil uu iska leeyahay faacilka haddii mu'anas uu yahay caamilka in loo ta'niifiyo isagu ficli buu sheegay laakiin ficli khaas kuma ah weliba maadi buu sheegay maadi khaas kuma ah ficli saddex buu u qaybsamaa maadi iyo mudaaric iyo amar amar kuma jiro oo amar weliga calaamatu ta'niifna maba gelin karo maxaan loo gelin karin horta awalan mukhaatab cidaan ahayn uma sugnaado mukhaatab cidaan ahayn mar hadduusan u sugnayn waxa uu rafcinayaa mu'anas haddii uu noqdo waa mu'anasati almukhaadaba ama alif ama nuun qoladaana ayadana mu'anasnimada daatadeeday ugu filan tahay nuuntana sidoo kale aliftana looma baahna waayahay ficli haddii calaamatu tanii in la geliyaa la doono waa ficli maadi iyo mudaaric oo keliya awsaaftana ficligay la mid tahay faacilka haddii uu mu'anaf yahay ficliga maadiga ama mudaarica iyo wasfiga calaamatu ta'niis in la geliyo weeye waana xugunkii lixaad ficliga calaamatu ta'niis marka la gelinaya bishartayni laba sharti ayaa la shardi laba sharti oo caam ah wey shuruud kalea soo socotaayo faacilka mu'anaska laftiisa loo shardin doonay laba sharti oo caame ah ayaad lagu ta'niisin karaya awalan faacilka waa inuusan damiiru rafcin mutaxarik ahayn damiiru rafca mutaxarik waa inuusan ahayn damiiru rafca mutaxarig haddii uu noqdo ficliga calaamatu ta'niis lama gelin karo darabti darabtumaa darabtunna darabna khalaas waaye calaamatu ta'niis lama gelinay mudaaricana waa lamid yadribna wlwaalidaatu yurdicna yaabaa lagu mudaariciye turdicna la yidhahda laazimi mayso mar haddii faacilka noqdo damiiru rafcin mutaxarig waaya damiiru rafca mutaxarig waa inuusan waa shardi shardigan labaad jinsiga mudakarkiisa iyo muanakiisa waa in la kala sooci karo waa in la kala yaqaan mudakarka iyo muanaka waa in la kala yaqaan oo sida bani aadamka iyo xayawaanaadka la dhaqdoo kale waa inuu yahay haddii mudakarkii muanaka aan la kala garanaynin ka war wax alla wixii ta wato in loo taniitiya waajiba mudakarna u wad haddaad doonto wax alla wixii ta aan wadinna in loo tadkiiriyaa waajiba miitaal aan ku siibo namlatun tabay wadat ee quraanjo mudakar iyo mu'anas bay leedahay laakiin lama kala yaqaano mudakarkeedii ma arag kala garan karto ilaahay in lama arko mar haddii aan la kala garan karin namlatun tabay wadata soo maaha weligeedba calaamatu taaniis ficliga inaad u gelisaa waajiba ah. oo qaalat namlatun yaa ayuha namlu dkhuluu inaad tiraa waajiba ah. waayahay qaala namlatun in la yidhaahdaa laa yajuus ta hadduusan wadanin noocan aan kala soocbaynin ta in laga daayaa waajiba lama taaniisin karo barquuf oo kale waa akalanii lbarquuf inaad tiraahdaa waajib akalatnii oo ta aad gelisaa laa yajuus wax bannaan maaha walow mu'anafkiisana haloo jeeda haddii la doone oo hadduu sidaa uusan u kala soocmi karin marka aan leenahay mu'anadka taa baa loo gelini waajibnima mudakarkana taada laga daayini waajibnima waa hadduu mudakar iyo mu'anad xaqiiqi ee leeyahay hadduusan lahayn wixii ta'wata geli jaaza wajaaza inaad gelinna waa bannaanta waxaan ta'wadaninna laa yajuus in la gelayaa ma bannaano khudariyaa si fiican u tawdiixinaya weliba abyaa toddoba bayd yuu dabada ka marayaa ku nadbin idaa saqada tamyiizu bayna mudakarin waunaaha fa ficlan kulli aniu mulaqan lidita wajarid fi mudakari ya fatan ka namlata maca maraguusa faclabu waa xaqiiqa waxaasu tirinaya adigu yani abyaad noocaasuu tirinayaa marka horena qaacidadu soo sheegay marka dana abyaadoosu ku jamcini wataau taniiin dhidigaantadeedee talii waxay la xidhiirsani almaadiya mafcuulkii ka dhig talii faacilkana tada ka dhig sidaa ayaa fiican noocuu qoraa noocaasa sida kalena waa loo dhigi karaa oo almaadi faacil laga dhigo talii mafcuulkeediina la xadfo oo loo celiyo tada taau taniiin didigaan tadiisa talii waxay la xiriirsani almaadiya maadigaay la xiriirsani idaa kaana maadiga haddii uu noqdo weeye liunthan haweenay mid u sugan faacilka muanaa wadaalika faacilka waxaa lamid ee ah ismu kaana iyo ismu afcaali muqaaraba laftooda hadday mu'anas noqdaa faacil meeshiisa ay taagan yihiin loo taaniifiyo wey wadaalika kaabad way diiday hindun islaantii hinda ahayd aladaa dhibbay diiday dhibkii way diiday abat oo ta loo geliyo wainamaa talzamu ficla mudmarin mutasilin ow mufhimin daa taxiiri wainamaa talzamu tadii way laazimi ficla mudmarin ficla faacilin faacil ficligii faacilka oo mudmarin damiira muttasilin caamilka ku daba dhegan ow mufhimin ama kasisiyey daata xirin mudci mid u saaxiibee ku kasisiyey yacni wuxuu leeyahay taada gelinta faacilka waa mu'anas ficligii ayaa calaamatu taniis in la geliya la doonaya ficli kelina maahay caamilkii ayaa calaamatu taniis in la geliya la doonaya oo wasfiga laftiisa ficligu la mid yahay hadduusan ahayn wasfi mudakarka iyo mu'anadka ay ku siman yihiin musanifka baabu taniis matniga wuxuu ku keeni doonaa shan wasfi oo mudakar iyo mu'anad ay ku siman yihiinoo in la kala saaraba aya bannaanayn jariix faciil bimacnaa mafcuul ayaa ka mid a qoladaas dee looba ta'niisiyo ee wasfiga qoladaa hadduusan ahayn ficligu la mid yahay waayahay ta'niiinta ficliga ama wasfiga loo ta'niiinayo faacilkao mu'ana noqday dartii calaamatu taniii la gelinayo laba qeyb qebayay u qaybsama waajib iyo hayr waajib ta'niidka inuu waajibo oo ficligani calaamatu ta'niid in la geliyo maadiga taau ta'niid saakina in loo dambaysiiyo mudaaricana ta lagu mudaariciyo inay waajib tahay wasfigana ta icraabka uu fuulayo la geliya qaa'imatun daaxikatun la yidhaahdo inay waajibto iyo inay jaa'is tahay laba masalay waajibtaa labadaa wixii aan ahayn najaa'is wey labadaa masale masalada hore waxa weeyaan faacilka haddii uu noqdo damiir mustatira faacilkii waa damiir muttasil caamilka ku dabadhegan in loo ta'niifiyaa waajiba damiirka aan ka hadlaynaana damiiru rafca mutaxarig waa annagii mar hore bixinnay garo damiiru rafca mutaxariga kuma jiro damiiru rafca mutaxariga mar haddii aan bixinay waxa soo haray wuxuu noqonayaa oo keli damiir mustatira ama alifulinayn alinaan ayuu noqoni adamna damiir mustatira ayuu noqoni labadaa midun waa inuu noqdaa ilaa wawljamaaca wehelin lahaaye wawljamaaca naaga lagumaba ridaba rogbaaba iskale marka horeba in loo taniifiyaa waajiba damiir muttasil ee faacilka haddii uu noqdo isla markaana damiirka meesha uu u noqonayo marjiciisa muana u yahay muananimadaasi xaqiiqiyu tanii iyo majaaziyu tanii midku doona ha noqdo xaqiiqiyu tanii maxaa loo jeedaa meel laga dhalo wixii leh yaa xaqiiqiyu taniif la yidhaahdaa majaaziyu ta'niifna meel laga dhalo wixii aan lahayn sida shamsada iyo ardun iyo samaaun iyo wixii lamida ah majaaziyu taniif baa loo yaqaana waaya xaqiiqiyu taniif iyo majaaziyu taniif midkuu doonaaba ha noqdee mar hadduu faacilkii damiir mutasil eh, ficliga ku dabadhegan noqdo in loo taniifiya waajib wey waana bilaa shari waaba hal mawdic mawdica labaad faacilka waa ismi daahira afar sharina waa la hel faacilka ayaa ismi daahira afar shariyoo afartaba matniga uu saaray musanifka yaa la helay afartaa shari shardigo hore faacilka xaqiiqiyu taniif waa inuu yahay meel laga dhalo waa inuu leeyahay waa shari ficliga iyo faacilka waa inaan la kala faslinayo isku xigaan shari labaad faacilka waa inuu mufrad yahay ama taniya jamca waa inuusan noqonin shari saddexaad ficliga caamilka ku camalfalaya faacilka nicmo iyo bisa waa inuusan ahayn afarta shardiba batnigay saaran yihiin inkastoo hal shardi waxoogaa u yar labay waa yahay wa talzamu way laazimi ta'dii ficla mudmarin ficla faacilin faacil ficligii ayay laazimi faacilka oo mudmarin mudmar ah muttasilin caamilka ku dabadhegan ow mufhimin ow ficla faacilin faacil ficligii faacilka oo daahirin daahir ah faacilka oo mufhimin kasisiinayo daata xirin budci mid uu saaxiibay xirin bubciga laftiisaa la yidhaahdaa xir xun buu asalkii ahaan jira oo rubaaci buu ahaa labadii xarfoo dambe ayaa la xadfay xirun ayuu ku soo baxay wey wa iiruka saakinun ka sukuuni xirxi walam yajuz iltiqaau saaki islaanaa ku gabayda ninkeeda ugu gabay wa dakarkaada nin saakinu waa xasilloo yaha ma dhaqdhaqaaqayo ka sukuuni xirxi budcigaga siduu xasilloo yaha walam yajuz iltiqaau saakinayn carabigaa laba saakin inay kulmaan wax la ogol yahay maa laba saakin maxay kala qaadaya markaa xirin budciga waaye waqad yubiixu lfaslu tarka taa'i naxwi ata alqadiya bint lwaaqifi waqad yubiixu inuu banneeyaa suurowdaa alfaslu soocida tarka taa'i ta'da ka tegiddeeda fii naxwi ataa waxaa u timid alqaadiya qaadiga waxaa u timid bintulwaaqifi kii taagnaa gabadhiisaa u timid ee shuruudii buu rabaa inuu tiriyo afartii shardi shardigii u horay wuu soo sheegayoo mufimin daata xirin weeyaano xaqiiqiyu ta'niis waa inuu yahay faacilka daahirka ah shardi weyn shardiga labaad ficliga iyo faacilka waa inaan la kala faslinin haddii la kala fasliyo waxaad eh, labaad u kala qaadiyo waxa kala fasliya ilaa haddii ay tahay taada in laga tagaa laazima ilaa haddayan ahaynse taada in la geliyaa fiican in laga tagaana waa bannaan tahay ficliga iyo faacilka mafcuulu bihigii ayaad ku kala faslisay ama daraf iyo jaar iyo majuur iyo arrimahaas ayaad ku kala faslisay heetaadii inaad ka tagtaa waa bannaan tahay in la geliyaase ka fiican miaalka musanifka ka mida ata alqaadiya bintulwaaqifi ataa faacilkeeda waa bintu alqaadiyada mafcuulu bihiga ayaa yuu ku kala fasliyey tadiina wuu xadfay atat in la yidhaahdo tada la sugaana ka fiican haddiise waxa wax lagu kala fasliyey ilaa ay tahay beedka soo socdo weeye tada ka tegiddeeda waajib weeye waka waqad yubiixu inuu banneeyaa suurowdaa alfaslu soocida ee ficliga faacilka laga soocay tarkata itaada ka tegiddeedii inuu banneeyo fii naxwi ataa waxaa u timid alqaadiya qaadigii waxaa u timid bintulwaaqifi kii taagnaa gabadhiisaa u timid dhexdeedana uu ku banneeyo walxadfu mac faslin biilaa fudila kama zakaa ilaa fataa tublil cala walxadfu xadaf mac faslin fasli micii la xadfo biilaa lagu fasliye fudila waa la fadilay wadalika kamaa zakaa ilaa fatxatun lilcalawi waxaa ficliga iyo faacilka kala fasliya ilaa haddii ay tahay taada in laga tagaa waajib wey oo waxaa tira maa qaama ilaa hindun maa qaamat ilaa hindun in la yidhaahdaa laa yajuus waxayan la bannaaneen ficligan faacilkiisa xaqiiqa ahaan wuu xadfan yahay sagaalkii mawdicoo faacilka la xadfayey toddobadii mawdicee faacilka la xadfayaan ku darray istinaa mufaraq ah mar hadduu istinaa mufaraq noqdo ilaada waxa ka dambeeya wuxuu bedel ka yahay mustanaa minhu meesha ka xadfay mustanaa minhuga ayaana faacil ahaa maa qaama ilaa hindun faacilka waa ismi mudakara meeshana ka xadfan caamna ah mar hadduu faacilka mudakar yahay taa u in loo gelaya ma banaana wuuse xadfan yahay oo maa qaama axadun buu ahaan lahaa ilaa hindun axadna mudakar weeye in loo geliya ma bannaanaataa sidaa ayuu u jeeda waayahay musanifka waa waxaa lagu bushinayaa walxadfu maca faslin biilaa fudila buuyii wajaba muxuu dhihi waa fudiladana maxay ahayd tafdiilka waxaa la yidhaahdaa shayga wanaagsan heerkiisana la samayn karo yaa tafdiil la yidhaahdaa marka tafdiil meesha ma yaalle waajibnimaa taalla taada in laga taga waajib weeye mawdicani waxaa wanaagsan in la yidhaahdo fudilada wuxuu u jeedaa xagga isticmaalka ee taada in laga tagaa fara badan oo nadmi iyo nasriba in taada laga tagaa badan nadmi fii bacdi alaxyaan tadiyoo la suge waa la arkay tadiyoo la suge ayaa nadmin lagu arkay tada ka tegitaankeedaana fara badan fudila sidaa ayuu u jeedaa in la yidhaahdo ayaa fiican dawanaqzu walajraazu maa fii uruudiha famaa baqiyat ila ljaraashicu ayaa beytu shaacira haluu tilmaamaya meel cidla u mariyey adkaysi waxaasuraba inuu ku tilmaamo awaa wuxuu duubay annaxzu hasha kaxayntii faraha badnayd iyo wal ijraasu dhulkii abaarta ahaa maa fii quruudihaa xabadka hilibkii ka saarnaa iyo dhinacyada waa dhammaaday famaa baqiyat maba ayan harin ila duruucu feerihii aljaraashucu waa weynaa mooye feerahii waa weynaa mooye hilib u haray lama arko hashi waa hilibku ka dhammaaday sidaa ayuu u jeeda maxalu shaahidka famaa baqiyat ila duruucu baqiya ilaa faacilka ilaabuu ka dambeeyaa soo ma ahan oo ilaabaa looga fasliye ta'na wuu geliyey nadbi baa sidaa loogu arkay laakiin sida waajibka waa intaada laga tagaa waqad yubiixu inuu banneeyaa suurowdaa walxadfudhe xadaf tadii la xadfo maca faslin soocid maceedala la xadfo biilaa ilaa lagu soocay fudila xadafka waa la fadilay wadaalika kamaa zakaa ma uusan dahirnaanin weeye ilaa fataa tubnilcalaa kii sareeye wiilkiisa gabadhiisi ubaayaa dahirnaatay wallah aclam sal allah wslam barak alى nabina subxaanak allahuma